iyo sharafci heeda hooyaday adabidkahaa ku noolkulan waa dhegeystayaal wiilkiinbaa meelo joogtaan si walbad ino maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n u doono soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal oo arbaco taarikhda ku aaseysan tahay ilaa labaatanka bisha februari sanadda laba kun saddex labaatan qodobadaad barnaamijka kulanka keena ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah doorashooyin isbarbaryaac ah oo lagu doortay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo ka dhacay qeybo kamid a ah muqdisho khilaaf arintaa ka taagan waad maqli doontaan sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa maxay ka dhigan tahay in al-shabaab ay markaa dib usoo weeraraan dhaawacyadii macawisleyda kula dagaalamaysa qeybo kamid a ah gobolada dalka waa warbixinaya inaad maqli doontaan sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan xildhibaanada aqalka sare oo dood adag ka yeeshay sharciga hay-adda nabad sirdoonka qaranka walow markii dambe isku raaceen oo la ansixiyay ruushkuna waxa uu markan diidayaa in la cusboonaysiiyo heshiiska lagu xadidayo horumarinta barnaamijka nukliyeerka oo dalalka caalamka ee hubkan haysta ay horey u galeen qodobadaas kuwa nagu soo kordha iyo xubnihii joogtada ah ayaa dhegaysan doontaan ee markale kusoo dhawaada kulanka k raaacahaye aday daagay markii horae qodacadda la rahaacahaye aday daagay markii horae dumarna fiira laga roqone wanse kaa digtoonahaye waxba dulqaadahaye odhane gabdhadahiisnahae enawaada u duhubnahae markiyaan dadahiisnahae enawaada u duhubnahae ndaare maycaha shaqaye wadigii guddiga nafsigii ma kula digaye cod lahaanahay hadalku ka dahaadegoy unindaabe cod lahaanahay hadalku ka dahaadegoy ekiyaanan doonahay uu isi marayahae dibdambaysahaye odhane raacay aday daagay markii horay odacadda la raacahayheystaan nool ku dhageediyo hay dulqaado codadka waxaa laga hayaa waa maxamed suleymaan tubeec iyo marwe maxamed cabdigaasire erada waxaa iskale baan cabdulaahi cabdi shube waana isii soo baxay kun sagaal boqol sideed iyo ahayd barnaamijka kulanka k n war maxaa u dembeeyey matabaysay tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal ma yamaadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaalmarinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reediyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed katabaa milkigayga ahaa okay okay okay okay haddaba haddaba idaacaadku milyuun malyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn

caawiya qaybaha hore ee barnaamijka kulanka kenyan ayaan gudagaraan dhegeystayaal aynu ku bilownaya muqdisho waxaa ka qabsoontay doorashooyin isbarbaryaaca laguna doortay laba guddoon oo midba midka kale uu sheegay inuu isagu yahay gudoomiyaha saxda ah ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed in muddo ah waxaa taagnaa khilaaf u dhexeeya xubno ka mid ah xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo u dhexeeyey guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxa in muddo ahna taagnaa khilaafka waxaa dhowr jeer isku dayay in xal loo helo meese dhicin dib u dhac badan ayaa ku yimid doorashooyinkii la filaya in la qabto oo lagu dooranayay gudoomiyaha xiriirka kubada cagta soomaaliya ugu dambeynse muqdisho maanta waxaa ka dhacay markaa laba doorasho isbarbar socda midba midka kale waxa uu sheeganaya in isagu yahay guddoomiyaha saxda ah. doorashada koowaad waxaa markaa cali shiine oo isaguo ahaa kusimaha gudoomiyaha xiriir kubadda cagta soomaaliyeed uu sheegay in isagu loogu doortay waxaana markaa uu ka hadlay doorasho dhacday oo ka dhacday qeybo mid a ah muqdisho isagoo sheegay inuu yahay gudoomiyaha saxda ballanqaad badanna sameeyey waa kan gudoomiye cali shiine ugu horeyn waxaa mahadda iskale ilaahay weynaayo subxaanqaadir ahay kasoo kow waxaan mahadcelinayaa koongareeska xiriirka soomaaliyeed kubadda cagta oo noo doortay inaan afarta sano soo socota aan hogaamin xiriirka soomaalida kubadda cagta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu asturo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo mid khayr qabta ilaahay waxaan ka baryaynaa in howlaha noo fududeeyo kubadda cagta waxay u baahan tahay waa dad isjecel dadka kubadda cagta ka shaqeeya waxay u baahan yihiin isdhexgal waxay ka shaqeeyaan inay bulshada inay bulshada nabadgelyada sugaan waxay ka shaqeeyaan inay dadka maaweeliyaan waxaad aragteen mwaxa eh, dadka isu keeni kara boqolaal kun oo qofa ah. waa kubadda cagta kubadda cagta waa isdhexgal waxay midaysaa ummadda annaga annaga eh, tiimkeenna wuxuu u badan yahay odayaal waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaah yidhaahdo in aan eh, dhammaan dadka ka shaqeeya kubadda cagta meel kasta ay joogaan in si nabadgelya wada shaqeeyaan inay isdhex galaan in cid kasta oo oo wax tabanaysane lala fadhiisan doono cid kasta oo ay wax la qaldan yihiin wax ka sixi doonto waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo waad ogtihiin shan iyo tobankii oktoobar laba kun iyo labaatan iyo labo waxay ahayd maalin taariikhiya waxaan ku guulaysanay koobkii sakafa waxaa kaloo usoo baxnay kaaf waxaan rajaynaynaa in annagoo isku duuban shirkadaheenna dowladdeenna shacabkeenna dhammaanteenba in aan aljeris wax fiican ka keenno haddii ilaah yidhaahdo odayaashaan inta jooga dad yaraa dhallinyara ka ah waxay diyaar u yihiin inay ummadda soomaaliyeed si adiga u adeegaan kubadda cagtana tuulo ilaa magaalada xamar inta udhexaysa ay ka shaqayso insha allah waxaana rajaynaynaa inaan isla xisaabtan inuu jiri doono waxaan rajaynaynaa sida oo xeerkeenu dhigaayo afarta sano afar jeer aan waxaan hor imaan doonaa baarlamaankeenna sanadka koowaad waxaan rajaynaynaa waxaan qabanno in ula xisaabtamo haddii ilaahay idmo kaasina waxau ahaa cali shiine guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo isagu sheeganaya markaa inay doorteen xubnaha kamida kuwa leh inay markaa sharciyadu haysteen codka doortaan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed dhinaca kale isla muqdisho waxaa ka dhacday iyana doorasho kale oo markaa lagu doortay xasan xaaji aadan yabaro wish wasna waxa uu sheeganayaa inuu yahay gudoomiyaha saxda ah sidoo kale eedan ayuu jeedinayaa iyo dhalaaceen guddoonka haatan iyana markaa sheegay ina inay yihiin guddoonka saxda ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waa kan xasan xaaji aadan yabarowish bismiillaahi raxmaan raxiim maanta oo taariikhdu tahay labaatanka bisha labaad labadakunadeabaatanka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in halkan maanta laygugu doortay xilka guddoomiyaha xiriirka soomaaliyed kubadda cagta taas oo runtii wax badan muddo badan soo jiitamaysay doorashaan inay dhacdo aad iyo aadaan runtii uga hambalyanayaa intii codkaas igu isiisay ama igu dooratay inaan xilkan culus qabto waxaan rajaynaya insha allah inuu ilaahayna ka baryaya inuu ilaahay igu asturo runtii soomaaliya kubaddeeda cagta maanta waxay u baahan tahay in sare loo qaado waxay u baahan tahay in dhallinyarada soomaaliyeed oo sida aan sheegnay amba la sheegayba bulshada soomaaliyeed ay ka yihiin boqolkiiba todobaatii shan islamarkaasna eh, inta badanba ay jecel yihiin kubadda cagta in loogu hiiliyo horumarka kubadda cagta waxyaabaha ayaamahan dambe dhallinyarada dhagahooda ku dhacayeen aad iyo aada ugu xumahay laakiin waa dhibaato runtii laga bixi doono hadduu ilaah yidhaahdo kubadda cagta heerta cadaalad in lagu tartamo waxay u baahan tahay in xubnaha codadka leh ama memberska ee cidda ay rabaan ku doortaan si qarsoodi ah si ay eh, ayaga qalbigooda waxay jecel yihiin ay u doortaan isla markaasna hoggaan fiican uu noqdo maamulkaas xiriirka somalia kubadda cagta laakiin taas dad ayaa ka biyodiiday inay dhacdo noocaas u dhacdo maanta waxaa halkan ku ballansanaa e, garabkeena oo aniga ah guddoomiyaha ka ahay iyo garab kale oo la rabay inay nala tartamaan e, guddiga doorashadan ay u qoreen inay halkan yimaadiin ay e, ku tartamaan ciddii ay xubnaha doortaanna ee kongareska xiriirka somalia kubadda cagta ay hoggaamiso soomaaliya laakiin nasiib daro waxaa halkan ka muuqata dhibaatadii maalmaha taagneed oo ah in qolo ay rabtay in kalageed loo caleem saaro isla markaasna horena waxaas caado jiri jirta ayay ahayd soomaaliyana maanta way ka dhammaatay in hal qof xirto ah kursi marka taas ayaan runtii aad iyo aad ugu bogaadinaya dhallinyarada soomaaliyeed eh, annagana waxaan rabnaa inaan rol model u noqono waddo fiican ku rol model fiican u noqono waddo fiicanna maxaa la dhahaa ku hogaamin dhallinyarada soomaaliyeed eh, jiilka maanta soo koraya ayaa anaga indhaha nagu hayo marka naba ma oggolaan doonno doorasho ama xil laysku dhejiyo waana ku istaagi doonnaa sida hadda ugu istaagnay insha allah waan rajaynaynaa haddii soomaaliya ee maanta sida aad la socotiin dowladdeeda iyo horumarka maanta soomaaliya beegsanayso kubadda cagtan qayb ayay ka tahay runtii waan rajaynaya insha allah inaan hore u qaadno soomaaliya kubaddeeda cagta ciyaaraha aan ka baaqanay ka baaqan jirnay oo ahayd qaramada africa world cupka intaba in la gaari doona ayaan aaminsanaha haddii nidaam fiican oo cadaalad ah la keeno kaasina waxa uu ahaa xasan xaaji aadan yabaro wiish oo isna sheeganaya inuu yahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed doorasho ka dhacday qeybo kamid a ah muqdishona isna uu markaa sheeganaya in lagu doortay eedeyna wuxuu ujeediyey xiriirka garabka kale ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ee khilaafku kala dhexeeyo ee cali shiine iyo xubno kale khilaafka ayaa ka taagan waxaana markaa la eegi doonaa sida xukuumadda soomaaliya si gaar gaara ah wasaaradda ku shaqada leh arinta ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay usoo farageliso iyo sida markaa loo xalin doono khilaafka taagan waxayse arintan ku tahay wejikabax iyo marka la eego fadeexad xiriirkii kubadda cagta soomaaliyeed in markaa isku haystaan shakhsiyaad iyo xubno markaa uun eeganaya danahooda gaarka balse aan ka fikireen danta xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed sumcadda uu ku leeyahay afrika iyo caalamkaba sidoo kale waxaa la eegi doonaa sida xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ay iyana markaa usoo fargelin doonaan khilaafka taagan iyagoo markaa la filayo laftirkoodu in doorkoodu ay qaataan way ka hadlaan arintan eh, dhinaca kalena xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyana waxa ay yeesheen kulankooda caadiga ahaa oo markaa ajendayaal dhowra ah ay markaa lahaayeen inay ka doodaan waxaa ugu muhiimsanaa aqrinta saddexaad hind sharciyeedka hay-adda sirdoonka iyo nabsugidda qaranka ee nisa oo markaa xildhibaanada qaar ay dood adag ka keeneen senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare waxa uu markaa sheegay in badmadow badan uu ku jiro awoodaha hay-adda nabadsugadda ee la siiyey agaasinka iyo sidoo kale in waxyaalo badan oo markaa horay ugu dhisneyd sharciyadii hay-adda niisa waayadii hore wax badan laga bedelay waa kan cabdi xasan cawaale qeybdiid waxa weeye waa anugu aan maqnaa hawl baan ku maqnaa hawl qaran baan ku maqnaa eh, nasiib uma helin runtii inaan ka qeyb galo doodihii hore oo laga doodeeyey oo arrintaanu eh, ku saabsan sharciga kan laleeyahay ansixinta inta hintisharciyeedka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka shalay markii bahalkan aan helay aniga daraftigan oo isha aan mariyey eh, waxaa ii rabaa inaan layga aqbalo maadaama waa ka xumayadoo lale gacan la taaga inaan imid guddoomiya inaan aragtidayda wixii aan ka gaaro inaan idhaahdo baan rabaa haddii alla yidhaahdo kow marka ugu horeysa waxaan arkahayay meel qodob ka mid oo laleeyahay sharcigii nabad sugidda hore loo baabi oo ahaa sharci afar iyo toban kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanki waa la baabi'iyaa la yidhi sharcigaas la baabi'iye waxay ahayd in normally lasoo raaciyo draftigan oo la arko maxaa isbedela heerkee isbedelay ilaa sharci intaasoo sane lagu soo dhaqmayey ayuu ahaa maxaa laga qaatay maxaa ka bedela in la arko way ahayd qodobka labaad ee aniga observationka fiiradaydii ka soo baxay mudane guddoomiye mudane yaal waxay ahayd agaasimaha guud ee sirdoonka taliyaha labadaa arrimood ee aragtidayda ama ciidan ama siyaasadeed ama garasho ma isdaboolayso oo ah ama waa inuu noqdaa taliyo ciidan oo ah structureka ciidanka qaranku leeyahay afarta ciidan inuu ka mid noqdo agaasimuhuna meesha ka baxo magaca agaasimuhu oo leeyahay ciidanka nabadsugidda qaranka oo taliyaha saasuu ku noqdo imaa in talis la bixiyo iyo qaab yacni dastuurka laga saaro marka horeba intaan la keenin bay ahayd in dastuurka laga saaro in ciidanka nabad ka mid yahay ciidamada qalabka sida inuu ka mid yahay in laga saaray ahayd nasiib daro ayadana ma arkin midda kale afraad markii saddexaad la soo aado qodobka odhanaya agaasimaha te agaasimo waa la yaqaan magacu raba ha yeesho awooddu raba ha yeesho qaab buu yeelanayaa qaab aan ciidan ahayn buu yeelanayaa awood aan ciidan mid ciidan ahayn oo wax lagu ciidankuna waa dhaqan shuruucda kaleoo dalka u taalna habbaa loogu dhaqmaa arrintaas iyaduna waxay ahayd arrin shala markaan arkay runtii labadii arrimoo is saaran waxaa kaloo iga dhexbaxa markaan fiiriyey awoodaha ku jira ma booliiskii soomaaliyeed baa la baabi'iyey awoodahan wawaxaa inta badan waxa weye awoodihii booliiska soomaaliyeed wey maxaa aawey aawa boliiska soomaaliyeed awooddiisii maanu ma ogeyn meel looga saaray ciidanka booliiska soomaaliyeed fursadda looga saaray oo la yiri waa la baabi'iyana aniga ma ogi arrinta iyada qodobka afraad awoodaha haddii la yidhaahdo matalan awoodaha agaasimaha haddii la yidhaahdo dee awoodaha meeshaani waa mid ka weyn ka sarreeya qof shaksigii awood u yeeshoo ah intaasoo takrifal buu samayn karaa lamana dacweyn karo lamana arki karo maxkamadda haddii la dacweeyana meel mugdiyaa lagu qaadayaa marka yaa la ceejinaya ceegaya yaa la qarin maxaa laga qarinaya haddii dalka qofka ugu sarreeyo waa la dacweyn karaa marka waana isdifaaci karaa waxaa la yidhaha lace kuala bartuuti sharcigu dadka waa u sinan yahay hadduu u sinan yahay de waa in la dacweyn karaa ninka agaasimaha waa inuu maxkamad tegi karaa laakiin habeenkia laqaada habeenkiyaa qaadaya nabadsuud xaggee lagu qaadayaa midda kale saaxiibayaal mudanayaasha ee sharafta leh dalka yaga waxaad ogtihiin waxaa la yidhi aqalkaani wuxuu mas-uul ka yahay wuxuu matalaa dowlad goboleedyada dowlad goboleed ee hadda ka hor aniga teeramkii horaan ku jiray oo raalli ahaada ragga qaarkiid iyo gabdhaha qaarkood haddiina joogin mudanayaashii marwooyinka oo aan ka mid ahayn aqalkii hore markay shuruuc noocan oo kale ah oo sidaan u adag ay imaanayso waxaa loo diri jiray saddex qof baa lagu daraa oo deegaanka ka timid dowlad goboleedka la yidhaahdaa golayaashooda muxuu ah xeerdejinta in lagala munaaqashoodo anigu ma maqla iyadiina ma maqal in loo diray xataa aniga ma ogi aniga xataa in loo diray sharcigan muqdisho keliya caasimada lagu dhaqmaayee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lagu dhaqaya madaxda marka dowlad goboleedyadaahi iyo dowlad goboleedyada jira mudane guddoomiye mudane yaali marwooyin dalka kani federaal waa qaat laakiin federaal kuma dhismin cid waliba ayadoo meel degan bay is abaabulshay beel isku abaabushay ayadoo beelahay madaxweyne dooratay baarlamaanna samaysatay marka stiil afka ha laga yidhaahdo federaal waa run waa la qaatay federaal mabdiiyanaa la qaatay laakiin dhaqankii runtaa ma ahan waxaa yaal gobollada dowlad goboleeda ka jira waa ogtihiino waa waa waa waa beelo ayaga laftigooda dhexdooda isku daaweysneen weliba marka waxaan ka codsanayaa mudanayaashii marwooyinka sharcigii halkan la keeno aqalkaani maadaama la yiri wuxuu matalaa dowlad goboleedyada in aada looga fakaro senator cabdi xasan cawaale qeybdiid kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo isagu ka muujiyay walaac qodobo ku jira sharciga hay-adda nabad sugida hirdoonka qaranka ee hor u usoo marmariyeen xildhibaanada golaha shacabka haatan horyaalay xildhibaanada golaha aqalka sare doodeer kadib iyadoo weli qaar kamid ah xildhibaanadu ay ka qabeen ashtako sharcigan haddana waxaa marka xildhibaanadu isku raaceen intooda badan in la ansixiyo oo sharciyad ay yeelato hay-adda sirdoonkai nabsugidda qaranka muddo kadib senator cali shacbaan oo ah gudoomiye ku-xigeen koowaad ee golaha aqalka sare ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta sharciga hay-adda nabsugidda sirdoonka qaranka ay sameeyeen xubnaha aqalka sare Eh, walaalayaal saa la socoteenba hindisharciyeedkii hay-adda sirdoonka iyo nabsugudda qaranka waxaa waxaa ogolaatay oo gacanta taagtay soddon horta kooramkayna guud waxaa fadhiya soddon iyo shan xubnood guddoomiyaha ma eh, codeynan waxaa codaysay oo ogolaatay sharcan uu ansax yahay soddon iyo kow xubnood waxaa diiday saddex qof hal hal qofna wuu ka aamusay sidaa daraaddeed sharcigii sidaas uu ansax ku yahay senator cali shacbaan gudoomiye ku-xigeen ee golaha aqalka sare ayuu ahaa ushir gudoominayay kulanka golaha aqalka sare sheegayna ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee xildhibaanaduna isku raaceen in markaa ay sharci tahay hay ama sharciga hay-adda sirdoonka qaranka ay hor usoo maalmariyeen xildhibaanada golaha shacabka iyo xubnaha golaha wasiirada eh, markana maxay ka dhigan in al-shabaab marka ay muqdisho kusoo weeraraan xubnihii maxawisleeda ee kusoo dhaawacmay dagaalada ay kula jiraan al-shabaab waxaa warbixin looga diyaariyay waryaheena siciid cabdiraxmaan cali asgar adag dadka shacabka ah oo aan waxba ka qaban dhibaatooyinka dhacaya dharaar walba waa waxaa dhulkooda hooyo ka dhoofiyey dhalin badan oo dhul shisheeyay dhaldhalaalkiisa miciinbiday al-shabaab waxay weerareen shalay guri ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir halkaasi oo lagu dabiibayay ciidamo macawisley ah oo kusoo dhaawacmay dagaalada ka socda hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan dagaaladaas oo u dhexeeya ciidamada macawisleyda ah oo kaashanaya kuwa xooga dalka iyo al-shabaab khasaare xoogan ayaa ka dhashay weerarkan oo ku bilowday qarax kadibna ay xigeen dabley hubaysan oo gudaha u gashay xarunta lagu dabiibayay dhaawacyada oo iskugu jiro kuwo fudud iyo kuwo soo bogsoonayo muddooyinkii dambana lagu dabiibayay isbitaalada waaweyn ee muqdisho dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay inay ku dhinteen weerarkan toban ruux laakiin xogta ay heshay keenan ayaa sheegaysa inay tiradu kor u dhaafaysa labaatan ruux oo iskugu jira dhaawacyadii dhaqaatiirtii shaqaalihii guriga iyo ehelada dadka dhaawaca ahaa ee ku sugnaa halkaas mid kamid a ah hogaanka ciidamada macawiisleyda ah oo lagu magacaabo cabdulaahi cabdi xasan ayaa arrinkan wax laga xumaado ku tilmaamay waxaana uu sheegay in ay jirto dayacaad amni taasi oo ka timida hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya dhankooda oo aan wax xil ah iska saarin mas-uuliyadda amniga caasimada aad iyo aad aad iyo aad dayaca waa maaragta qoraan ba maaragta uga dhici jirtay xamar eh, wax maanta nagu cusub maaha balse hadda bukaano sidaasoo kale eh, maaragt sida hadda maanta dhacdoo kale weli waa qorshe lagu cusub in maaragta dad qaasa oo eh, maaragta meel lagu daweynayo bukaanaa ah in maaragta si gooniya loo weeraray oon ciidan iyo midnaba aan ahayn bal waa iska arimo soo kordha iyadun sidoo kale mid ka kamida ciidamada macawiisleyda ah oo idaacadda kulmiye la hadlay ayaa sheegay in ay ka argoosan doonaan al-shabaab ugana hari doonin weerarkii ay ku qaadeen guriga ku yaala degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waa la yidhi waaqnaaci sababtiisu rogtaa marka waa rafashada ugu dambaysa waaye marka waxaasna aniga maaragtahay mar walba wax kasii qaadaynaa dka aniga waxaan maaragtahay ama ku niyadabeyna ma aha marka insha allah waxaan isku dayaynaa ina maaragtahay aan aan waxyaabihii deysteen waxa mataqaanaa ummaddu ay madaxa gacnaha saarato ama maaragtahay kilaweyn ay ku dhacdo wax aniga aan mataqaanaa haddaan macawusnay oo aan qudira aan nahay dad aniga ilaahay subxaana watacaala garab ugu siinaan nahay dad macnaha waxaan nahay Eh, ilaahay subxaana waddo fiican ku socdo laakiin ayuu wada galbane ku socdaa laakiin waa isku daynaana maaragtaahay shuhaadadii meeshaas looga shiiday si mataqaana degdega aan mataqaana aan u soo aarsano aan u aarana isku dayna insha allah iyadoo taasi ay jirto gudoomiyaha degmada cabdicasiis ubax saalax ayaa sheegtay in xubnaha weerar ka soo qaaday ay eheladooda degan yihiin degmada cabdicasiis taasi oo muujinaysa in mar walba ay dhici karaan weeraro caynkan oo kale ah waxaana sidoo kale hadalkeeda laga dheehan karay guddoomiyaha in iyadoo la og yahay in ehelada al-shabaab ay joogaan xaafado ka mida degmada ay ka arimiso haddana aysan waxba ka qaban waxaa cajaa'iba ah, al-shabaab ma aha dad kor nooga yimid waa dad deegaankii degan waa dad familiyadoodii ay degan yihiin meesha ma aha yacni ajnabi aad wejigiisa garan kartid oo ay ku qorantahay al-shabaab laakiin maanta waxay ahayd mucjiso luuqaasay ka soo galeen waxayna ku soo galeen xaafadda si dhuudhuumasho ah oo lug ah mana aysan soo marin meelaha jakboyntiyada yaallo hadday soo mari lahaayeen ciidanku waa arki lahaa qadar qornaydayna ahayd waxaana filayaa waa naflacaari kolley waa rafanayaan waxayna soo dabagaleen dhaawicii halkan dadkii soo baabi'iyey shalay iyaga oo soo afjaray ayay ka daba yimaadeen alxamdulilah dhaawicii intii badnaa waa badbaadinay iyagana wakaa meydkooda halkaas yaallo marka tirada dhimatay oo dhaawaca ka dhimatay iyo tirada ayaga ka dhimatay dad isla eg waaye dhaawacuna wuu kooban yahay ma badna mid ka mid a ah falaqeeyaasha arrimaha amniga ka faallooda ayaan wax ka weydiinay hadalka ka soo baxay guddoomiyaha degmada cabdicasiis ee ay ku sheegtay in ay ahaayeen dad xaafadda kala yaqiinay ayna degan yihiin eheladooda xaafada ka mida ah degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir sababta laamaha ammaanka ay wax uga qaban waayeen arrinkan runtii aniga lafteedu meeshaas waxaweye waan maray waana dhaanaa cabdilcasiis waa meesha ugu dhib badan anaa maalin maro waaw lugan waxaan ka bilaabay jubbaan ka bilaabay oo lugan waxaan ku tegay gaadiidka qaranka meel ka waxa weye marka hadday tiri wiilashii eh, isqarxinaya ama dadka maarata shabaabka ka socday xaafaday qaar deganaayeen de waxa weye maarata iyadaa looga fadhiyaa inay soo cadayso cadaynaa laga rabaa laftigeeda waa inay cadayn keentaa oo sida ay u sheegayso iyada laftigeeda ay kusoo noqonaysaa marka waxawy waa nasiib daro hadii wixii laleeyahay ciyaalkii degmada deganaaya maaragtay ayaa meeshaas waa iska nasiib daro adigu waxay noqonaysaa runtii wa maarata ayadaa laga rabaa inay soo cadayso tua hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel aa ka ah. hebel iyo hebel iyo hebel maa waxay ku shaqayn jireen laga rabaa nimantuu tawartaan ku maqlaan way galeen si dib yar ay u galeen mootay wateen afar shan meelahaas waa lagu qiyaasay marka niga waxa weeye meeshaan magaaladan waxay u baahan tahay shaqo weyn in laga qabto systemyada jiro oo dhan in wax laga bedelo la adkeeyo dad waxgarada loo dhiibo ay u baahan tahay muqdisho waxa ay marti gelinaysaa maalin walba masiibo midba midda kale ka daran meydad iyo murugada dad masaakiin ah mana jiro mas-uul wax iska weydiiyey maatida la saaray miisaanka aan loo meeldayin oo ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab iyo kuwo aan miirkooda joogin oo maamulka ka tirsan kuwaasi oo maalmaha qaar marxuum ka dhiga mid arday ah iyo mid shaqo u soo baxay wuu mahadsan yahay wargeena saciid cabdiraxmaan cali warbixinta nala socodsiinaya barnaamij kuna kena dhegeysanaysan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal aa iyo sharafayheeda hooyada weli barnaamij kulanka edhegeysanaysan idaacadda kulmi inaad socotaan dhegeystayaal markana ruushka waxa ay warbaahintooda qorayeen in baarlamaanka dalkaasi ee golaha wakiilada isku raaceen in gabi ahaanba la laalo in moscow xukuumaddu ay ka qeyb gasho saxiixitaanka heshiiska cusub ee markaa lagu xadidayo istraatiijiyadda horumarinta hubka nukliyeerka iyo isticmaalkiisa in la xadido waxaala ay warinayaan warbaahinta ruushiya in xildhibaanadu ay arintan ku raaceen madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin kaasi oo shalay khudbad uu dalkaasi shacabka u jeediyay ku sheegay in xukuumadda moscow aysan marnaba ka qeyb qaadan doonin saxiix cusub iyo in markaa la ballaariyo heshiiska waqtigiisana la kordhiyo heshiiska arrimaha nukliyeerka ay horey u gaareen ruushka mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ee markaa haysta hubkan cabsida badan laga qabo isticmaalkiisa ee nukliyeerka waxaa la aaminsan yahay in ruushku sababa u diidaya ay tahay inuu markaa doonayo inuu marwaliba hormariyo barnaamijkiisa nukliyeerka sidoo kalena uu markan walaac ka muujiyey marka la eego is-xulafaysiga reer galbeedku iyo sida ay dagaalka yukrain ugu lug leeyihiin valadimir putin hogaamiyaha ruushku waxa uu sheegay in marnaba aan la hor istaagi karin inay horumariyaan barnaamijkooda nukliyeerka iyadoo ruushku yahay dalka ugu badan haystaa madaxyada hubkan waxgumaada ee nukliyeerka wadamo badan oo caalamka gaar ahaan kuwa vito powerka leh ayaa walaac ka qabay in markaa dalalka qaar ay markaa ku dhiiran kalaan xiliyada adag inay isticmaali karaan hubkan waxgumaaden ee nucleer taasi oo walaac ay ka muujiyeen xubno badan oo ku jira xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo aaminsan in xasiloonida caalamka iyo nabaduba ay ku jirto in la galo heshiisii iyo xadiyo lagu ilaalinayo in hubkan si fudud lagu isticmaalo taasi oo ay ka dhalan karto khatar bani-aadanimo haddii ay dhacdo waxaana muuqata in baarlamaanka ruushka haatan ay ku raaceen hogaamiyahooda valadimir putin inaysan marnaba ka qayb qaadan in la saxiixo heshiiska new start loo yaqaano ee arrimaha nucleer-ka ay horey u wada gaareen mareykanka iyo sidoo kale rushia gebi ahaanna waaba la laalayba heshiiskan sida baarlamaanku sheegay shalayna uu ku dhawaaqay madaxweynaha ruushka valadimir putin dhinaca kale waxaa laleeyahay laba qof oo rayada ah ayaa ku dhaawacantay duqeyn ka dhacday qeybo kamid ah magaalada kharkiif oo kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dhaca bariga ukrein duqeymahan waxaa furinaya diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyadoo hal maalin qura ay ka hartay markii ay kasoo wareegatay afarlabaatankii bishii februari sanadii hore waa markii ay duulaan qeybo kamid a ah dalka ukrein la leeyahay waxa uu dagaalkaasi sababay dhimashada kumanaan ruux dhaawaca kumanaan kale barakaca malaayiin ruux iyo sidoo kale burbur xoog leh oo soo gaaray dalka ukrein labada dalna waxay sidoo kale la daaraadhacayaan sida la wariyay hoos udhac dhaqaale kii ugu xumaa abid maadaama labada dalba dagaalka ay ku jiraan uu markaa doonayo amay ku baxday qarash fara badan oo malaayiin doolar ah si markaa midba midka kale uu dagaalka usii wado waqtigana marka la eego uu dagaalku yahay mid aad u dheeraaday waxaa dalka sidoo kale ukrein ka barakacay malaayiin ruux oo ka cararay duqeymaha iyo dagaalada socda ee dhinaca kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay leedahay waxaa markaa muuqata cabsida laga qabo in cudurro maskaxiyana ay ka dhalan karaan marka la eego colaada ka alowsan ukrein toban milyan oo ruux oo ukreiniyaana ay sheegeen inay markaa khatar ugu jiraan inay ku dhici karaan cudurada ku dhaca maskaxda walaaca stresska iyo sidoo kale warbahaarka iyo arrimo kale oo badan waxaa u badan dadkaas caruur ayaa ku jira ayaa laleeyahay sida ay muujinayso warbixinta hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxay hay-addu sheegtay in walaaca ugu badan la qabo inuu yahay in dad badan oo ukreiniyaana ay markaa duqeymaha iyo daryanka madaafiica iyo qaraxyada iyo gantaalada ruushku garaacayo ukrein ay ka qaadeen foobiyo iyo sidoo kale in qaarkood cudurro maskaxda ay khatar ugu jiraan haatan in qaarkood maskaxdaba uu dhiig kaga furmo ditores hanis klog oo ah agaasimo goboleedka hay-adda w h qaabilsan qaarada yurub waxa ay sheegtay in cabsi laga qabo in cunug waliba oo ukreiniyan ah oo weliba ilmaha yaryara uu markaa khatar ugu jiro in cudurrada maskaxda uu ku dhici karo marka la eego ilmaha walaaca ay qabaan dhibaatada ay ku dhasheen iyo sidoo kale xilliga ay ku jiraan oo muddo sanad ah ay ku noolyihiin xaalad aada u adag marka la eego colaada ka aroosan wadankaasi ukrain Eh, dhinaca kalena mareykanka haddii aynu eegno waxaa laleeyahay mareykanku waxay diyaarinayaan inay soo saaraan sharci adag oo lagu adkeyn doono in dadku soo galootiga ah ay markaasi fa sharci darra ah kusoo galaan dalka mareykanka xili muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen dadka ka gudbaya derbiga ama xadka mexica iyo mareykanka kuwaasi oo ay ku jiraan dad saga kala yimid qaaradaha dunida qaarkood dad yurub ka tahriibay qaar afrika iyo qaar qaaradaasi ka tahriibay ayaa markaa doonayay inay galaan mareykanka oo ay galeen qaarkood halka qaar kale haatan ay weli wadooyinka ku sugan yihiin oo marka ay hayaan dhabihii ay ku gaari lahaayeen dalka mareykanka xoga la dusiiyey ayaa muujinaysa in washington ay qorsheynayso inay soo saarto sharci adag oo markaa marnaba aan ogolaan doonin dadka sharci darada kusoo gala mareykanka in la siiyo green cardka ama inay ku noolaan karaan sharcina ku heli karaan deganaansho sidoo kale waxaa lagu dari doona ayaa leeyahay sharciyada lasoo saarayo in gebi ahaanba la joojiyo dadka soo galootiga ee sifada sharci darada kusoo galaya ee kasoo gudbaya xadka mareykanka uu la wadaaga dalalka kale si gaara ah mexico waxaana markaa suuragal a leeyahay in gebi ahaanba laga saaro dalka mareykanka dadka kusoo gala sifada sharci darada ah walaacaasna waxaa qaba dadka marka iyagu rajada uun ka qabay mar uun inay ku noolaadaan dalka mareykanka barnaamijka kulankaena dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan saaxiib ayaale haddii marka aynu sii eegno warbixinada kale ee barnaamijka waxaa laleeyahay dad badan ayaa waxay u baahan yihiin caawinaad marka la eego syriya oo uu saameeyay dhulgariirka ku dhuftay dhowaan qeybo kamida ah dalka hay-adaha qaramada midoobay waxay muujinayaan walaaca ay ka qabaan in marka loo baahan yahay in si dhaqsaha loo gargaaro dad balaayiin oo iyagu markaa qaarkood u baahan ayaa laleeyahay gargaar bini oo degdega ah. hay-adaha qaramada midoobe waxay ugu baaqayaan hay-adaha kale ee iyagu arrimaha ku shaqada leh inay si dhaqso ah kaga shaqeeyaan in gargaar bini-aadnimo oo degdega ah la gaarsiiyo dadka caruurka iyo haweenka ay saameeyeen dhibaatada iyo dhulgariga ku dhufta wadanka syria xilli dalkaa weli la daaradhacayo colaad weli ka jirta barnaamij kulanka dhegeysanaysan idaacadda kulminaad nala socotaan dhegeystayaal KNN. gajada nolosha iyo geerida qofna gaaro ahe waa loo gudboon yahay galbuhu waa istaba joog qofna gaaro ahe waa loo gudboon yahay galbuhu waa istaba joog hankayga iyo garashadey gukiyo nasiibkay adan tala ku goostee aankayga iyo garashadeey kurkiyo nasiibkay adan ku goostee gartaye gartaye gartaye Kartaye, kartaye, uga heestan ay ku luuqeynayaan fanaaniinta kinsi xaaji aadan iyo cabdiqaadir jubba waxay ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n n heese kale ayaa noo soo socdaa balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamed aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa maalin arbacaha taariikhduna waa labaiyo labaatanka bisha februaayo sanadka labada kun saddexiyo labaatanka waa maalinta konton iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan saddex boqol labaiyo toban cisho haddii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waxaa la aas aasay ciidamada asluubta soomaaliyeed waxaana taliyihii ugu horeeyey ka noqday allaha u naxariista jenaraal ismaaciil axmed maanta oo kalena sanadkii labada kun iyo sagaalkii qarax ismiidaaminaha ayaa waxa uu ka dhacay xarunta jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho oo xilligaasi ay deganaayeen ciidanka amisom ee hadda loo yaqaano admis taliska admis ayaa waxa ay sheegeen inay qaraxa maalintaasi uga geeriyoodeen koob iyo toban askari oo u dhashay dalka burundi maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun toddobiyo tobankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu caleemo saaray magaalada muqdisho maanta oo kale sannadii kun saddex boqol afartan iyo sagaalkii waxaa dalka switzerland laga musaafuriyey dhammaan dadkii yuhuudda ahaa ee halkaasi ku noolaa maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol sagaal iyo tobankii dowladdii xilligaasi ee spain ayaa gobolka florida waxa ay ku wareejisay dowladda mareykanka maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon waxaa la mamnuucay in aqalka cad ee mareykanka diyaaradaha dul waxaana loo sababeeyey inay qalqal geliyaan madaxweynaha xiliyada uu hurdayo maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo tobankii hogaamiyihii talyaaniga benito mussolini ayaa ku dhaawacmay bam ku qarxay goob uu kaga sugnaa dalka talyaaniga xilligaasina waxaa socday dagaalkii koowaad ee adduunka ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo labadii dowladii xilligaasi ee mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay ciidamadooda kala baxayso dalka filibiin guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale markaana adib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamuud aadan oo inala socodsiineysay xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay oo qeyb ka ahayd barnaamijka kulanka k n n markan falastiin haddaan eegnana waxaa weli sii socdaa gumaadka maamulka yuhuudda ay ku hayaan dadka falastiiniyiinta waxa ay dileen sagaal ruux iyadoo markaa tiro boqolka badanna ay dhaawacmeen kadib markii ay weeraro ku qaadeen xaafadada dareeda degan yihiin ciidamada israel dhibaatana ay u geysteen dadka shacabka ah ee falastiiniyiinta waxay ka dhaceen xaafadaha daanta galbeed ee magaalada nablus sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka ee falastiin wasaaraddu waxay sheegtay in boqol iyo ruux oo kale ay sidoo kale dhaawacmeen in ku dhaawacmeen dhibaatooyinka ay u geysteen ciidamada israel sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin sagaalka ruux ee dhintay waxaa kamid ah cadnaan saabe oo labatoban sano jir ahaa maxamed khaalid oo shan laatan jir ahaa taamir minawi oo soddon sano jir ah musab aweys oo lixlaatan sano jir ahaa husem isleem oo afar laatan jir ahaa maxamed cabdulqani oo saddex laatan jir ah waleed kheyl oo saddex iyo sano jir ah cabdulhaadi ashqar oo koob lix sano jir ah iyo maxamed fariid shaabaan oo isna lix toban sano jir ah sagaalkaas ruux ayay dileen ciidamada israel iyadoo ay sii kordhayaan iska horimaadyada udhexeeya ciidamada shacabka ee falastiiniyiinta isdifaacaya iyo kuwa israel waxaana markaa dhibaatada ugu badan ka jirta nablus iyo qeybo kale oo kamid ah xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka ee falastiiniyiinta ciidamada hubeysan ee israeliyiinta ama yuhuuddu waxa ay markaa inta badan weerar ku qaadaan xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah taasi oo markaa caqabad ku noqotay marka la eego dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka falastiiniyiinta ah muddo ka badan waa muddo sanado ah iyadoo sidoo kalena dhibaatada ugu badan ay ka dhalatay marka la eego caqabada ka taagan oo ay ku hayaan dhibaatooyinka dilka jirdilka iyo sidoo kale barakacinta ee lagu hayo dadka shacabka ah ee marka la eego falastiiniyiinta oo ay ku hayaan dadka israa'iiliyiinta ama maamulka yuhuudda iyadoo oo markaa deegaamin sharci darraana sidoo kale ay wadaan eh, marka la eego ciidamada israa'el eh, ugu dambeyntiina haddii aynu eegno ciyaar xiise badneed oo dhex kooxaha liverpool iyo real madrid kana mid ahayd isaraga koowaad wareega lix iyo koobka horyaalada qaarada yurub ee champions leaguea shan iyo laba ayay kusoo dhamaatay ku adkaatay real madrid waxaa la diiwaan geliyey rikooro badan oo markaa laga calaamadeeyay ciyaarta waxaa rikoorada ka mid ah waxay ahayd ciyaartii ugu horeysay taariikhda qaarada yurub garoonka anvil shan gool in tartan qaaradda yurub laga dhaliya liverpool sidoo kale labadii guuldaro ee hore ee lugtii hore anvil waxay ahaayeen kuwa markaa ay kasoo gaareen sanada andhaweyn oo markii ugu badneed laga dhaliyay goolal ilaa saddex ilaa afar gaaraya balse shan waa taarikhda markii ugu horeysay oo qaaradda yurub koob ka mida ah laga dhaliya liverpool benzema waa ciiraankii ugu horeeyay ee gool ka dhaliya koobka qaarada qaaradda yurub sagaal sano oo xiriir ah waa muddada udhexeysay laba kun shan ilaa laba kun saddex iy labaatan sidoo kale waxyaala laga diiwaangeliyay waxaa kamid ah waxaa finishes ah, waa finishers junior waxauu ka dhaliyay liverpool wareega bugbaxa saddex xil ciyaareed oo kale ah laba kun labalabaatan labakun saddex labaatan laba kun kow labaatan laba kun labalabaatan laba kun labalabaatan laba kun kow iyo labaatan maxamed saalax waxaa markaasna uu noqday mid ka mid a ah xidigaha ugu badan ee goolasha ugu badan ee qaarada yurub tartamada u dhaliyey liverpool isagoo markaa taariikhdan abaaldahab ka gala marka la eego dorogba unbuu markaa soo baray jeer korkiisa waxaana uu dhaliyay afar iyo afartan gool marka laga tartamada qaarada yurub markana dhegeystayaal waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaaney bulshadeenna kuwii muddo dheer bahdilaayay mar dhabaadna ka qaaday mar dhiigooda bannaystay xaqii baa boqnogooyo bistood wey aryaa xaq ninkii kaa qaba ka dooneen wasiirka amniga galmudug wuxuu yidhi shabaab waa duqayhaynaa waa weeraraynaa waa cunaqabatayhaynaa waa go'doomihaynaa waxaana maqlaayou yidhi maalmahan siyaasiyiin dhehaysa maxaa loo cunaqabatayhaa degaanada shabaabku joogo iyagii ahe ka dhex warramaaho waa ognahow yidhi luuqadoora iyo cid kastoy soo dhex maraanna waa naqaanow yidhi kana yeeli maynaa cunahaan kudheg deganaahaynaahu yidhi hadde aniga naftirkaygu waxaan la yaabanahay madad dad shabaab heesta horta wax cunaqabatayn la yidhaaho u dhinnaayeen war cabdullow ma aadan fahmine siyaasiyiintu shabaabkay u doodayaana lagu yidhi haye xaa kaloon ku idhi mugga waridinjiisa islaanka dhonharagayan arabjiisanu aagila gorode waleeri war kalamaanay adinkoon isdaalin dacwo ruuxa ka keena dagaalka al-shabaab dadku ay la galeen iyo isdifaaca naftooda warka ou daldalaaya iyo doodda ou ku hadlaayo sow shabaab carab kuma duubin wartaajow horaa waxaa loo yidhi carab dalable waxaa laga gartaa dawiya dabadood waar anugu waxaan maqli jiray xariigga laba diblaynayay soo hataa dabaarka lagu xidhxidhayaa loo dirtaa warbaaqle waxaa kaloo la yidhi maba doonayaaney inaynu dawlada haano gaboosawanna waxaan maqli jiray ummad yahay bibbiradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa anina weliba dheegi jiray darandooriya darandooriya naasnaasi dabadeed war wuxu marka hore dandaansiyo dulan badnaa markii laysdaaqilana durbadeedii ogaa waarigaan waxba haiswareerinine eh? dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay gaari xooggii libaaxa loogu magac daray warwaaqna waxaa kaloo la yidhi durdura geel baa ku jabay damaacina waa xun yahay dadkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan war kalamaanay baashu waa idinla fogaatay sharcigii nabad sugidda maanta aqalka sare waa ansixiyeen horena waad u ogeydeenoo golaha shacabku waa kii soo ansixiyey maanta wixii ka dambeeyana haddii madaxweynuhu saxiixo waa xeer lagu dhaqmayo haddaw diida ka warramhe waleella iska dhaafi ma may madawiinaha dastuurkii dhimaatirjiya diiday waarkaas waa qabyo qoraalkii nidee weligiin kalemaanay warka waa dhex gashaane saddex ruugcadaayoo ka mid aqalka sarena waa diideena layidhi waar kuwaasi ma reer laascaanood bay ahaayeen war kalemaanay weligiinba warka waa dhabjisaane saddexda ruugcadaayon idiin sheega waxay kale yihiin sanatar xaaji muuse suudi sanatar cabdi qaybdid iyo sanatar gaagaab gudoomiyihii kumeelgaarka aha ee aqalka sare war saddexdaas oday ay sharciga ku arkeen ma sahlanee ma dhallinyaradiiyaa ku fududaatay aryaadhaha maha odayaasha joogaahu ma yaree sharciga nabad sugidda muggi la ansixiya mahad salaad wuxuu yidhi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay lamada gole inay ansixiyeen xeerkii iyo sharcigii nabad sugidda war odagu ma facebookgiiba wax ku qora waar walloweyney ma waxaadna leedihiin nabad sugiddii maanta qabyo qoraal baxday aga warda qabyo ninkeeda dhammaystira maqal war waaqlow cabdi hanshimuwarsato aqalka sare usi madaxka ee waar hanugu degdeginana soo gaar horta warwar ma haysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi aga war ma lascaanood baa lagu soo dhoweeyey warniyow suugreernaasaanood wilifrinbidma ku dhamaane guddoomiyihii guurtidu ma la socday war dagaalku barangi oo ahay jamhuuriyadda somalilanna ayadaa danaheeda ka tasheeda miyuu yidhi aryaadhaha haddaan ma waxaadna leedihiin muuse biixi yaa is casilay wardad waalan baa tihiin waxna ma sheegi karee muuse biixi wuxuu yidhi shacabka somalilan kalama adkaado nabadiyo wadahadal buuna xalkoodu ku jiraa maboosow haddii muuse taa aaminsan yahay yaa dagaalka wada warwad falantiina xisbiyada mucaaradkuna waxay dhaheen madaxweynuhu meel kasta isagaa qori dable ku dhejiyey xildhibaan barkhad batuunne wuxuu yidhi hargeyse wixii ka dhacay waa la ogaa bannaanbixii iyo intii ku dhimatay burco wixii ka dhacayna waa la ogaa ceeri gaabo iyo booramana tii ka dhacday waa ogeydeen hadda tullaas caanood ka wadana waad aragtaan inta odaygu kursiga fadhiyana dabku wuu soconayaa buu yidhi wargaboosow miyaydnaan ogayn inay muqdisho ka dhacday laba sana ka hor yuhuud miyaa tiin albaabka naga fura aryaadhaha ma maqlina horta miidkii hooga aan qabta halsanaaxowlahaybiya ah horta midkii hoggaan qabta halsanaaxowlahaybiya ah waar walla weynay gare allay taqaanaae madaxdii somalilan soo martay midaan muddada loo kordhin ma jirin marka halkaasanee muuse biixi maxaa diidaya in loogu daro warwar ma haysiina soomaalidu bilaashay siyaasiyiintu waxay xagataaye waa isma dhaanti iyo dhasheed maji i madaxna waxay ku kala duwan yihiin ma lahan xiljeclina waa lagu aafeeyey maantana muqdisho waxaa ka dhacday laba doorasho waxaana lagu doortay laba gudoomiye waxayna kala hogaaminayaan isboortiga soomaaliya xirirka kubada cagta adduunka ayayna u kala ordayaan fiifa ayayna lacag ka wada rabaan laba doorashona lagama ogolo lagamana yaqaan warmaajoyla ka codeeyey waar waraabow taagu meel kasta waa jooga aryaadaha war ma haysiina xidhiirka kubada cagta beriga waxay gudoomiye u doorteen calishiine iyo wiish hadda ka hor abwaan cali sugulle wuxuu yidhi walaalayaalow idinkala kala garamaynaa guulaysta mugalamada guddoomiye saanu hee dhaqan maahina guulaysta aan leennahay warlamada guddoomiye koonaad la gadoomiye meenku weelo waayen warmadayo hadda waa layskala tegay la guddoomiyo wada guddoomiyay maraysaa war heedhansagaara lankoloybika jiifada jaray wal isla ariirsadayaa war halla wada guddoomiye haddaad maqashaan halla gadiyay dhashaa war godadka waxa qotaa waa shabaab nimayo waa falantihiin war godadka qarandiya qodee iyagu way galaan war waxaan maqli jiri kashiinta kuumaha u warsow lama odhan god gashayaa iyo geed isku qarisaaba waa laysu soo galay gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii waa kaa lagugu soo galay aryaadhaha samidaa cabdullana shabaabkii wuxuu yidhi ow waxay ku goy jireen geer xiirtaa waa garta waxay ku goy jireen geer xiirtaa waa gaanax wartaliyi ka tirsanoo radio kulmii la hadlay wuxuu yidhi shabaab waxay dhaawaceen u geysteen waa ka harsanaynaa miyad badan ayaannu ku beddelaynaa dhaawac kastoo aan qabanana ma dhaafi doona waa dhammaystiraynaa war markii hore dhaawacooda ma daawey jireen war markii hore xitaa khawaarijkii la qabta lama dili jirin laakiin hadda ayaga wax un xeeay war may xeer fiican lahaan jireen aryaa iyaga dhalama mid ahaa jirinoo waa laga roonaa jiraa lagu yidhi war kalemaanay waxaa la yidhi cadli iyo sinaan baa nin raga sooryadiisa ahe sulx iyo isfahan baad wanaag kaga samaysaaye anaa kaa sarreeyiye santaag wuu ku siriraa duqaydiyo carruurtiyo ninkii danabad ilaayi xubintii kalmana aad maqlayseen gudahaan waan agita dhegeystayaal barnaamijkii kulankeen ad kala socoteen warbaahinta kulmiye gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luuqeela u naxariista fanaanka cabditaali warsame jeegadana waa allah intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabadgelyo ridيl xaadlina jabiwaay mayse jirjirkii oo dartaaban jeegada u alaa jalki qaad iyo dartaaban seegada u aala jalki qaado sidaan kuugu jeele jiroy haleeshe naftu ku jeclaasiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe sidaan kugu jeele sirooe haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaad mamaahe sheegada u ala jalki qaadsidaan kugu jeele siroye haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda jaadba maahe jeele diroe haleeshe naftu ku jeclaatiyo sidaad iiga jeeda isku jaadba maahe ಹಾಗೆ